بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب علامات النصب للنصب خمس وهي فضحة أليف كسر وياء ثم نون تنحذيف فانصب بفضح ما بضم قد رفيع إلا كهندة ففتحه منيع واجعل للنصب الخمسة الأسماء أليف وانصب بكسر جمع تأنيث عريف والنصب في الاسم الذي قد ثنيا وجمع تذكير مصحح بيا والخمسة الأفعال حيث تنتصب فحذف نون الرفع مطلقا يجيب علامة الخفض التي بها انضبط كسر وياء ثم فضحة فقاد فاخفض بكسر ما من الأسماء عريف في رفعه بالضم حيث ينصرف واخفض بياء كلما بها نصيب والخمسة الأسماء بشرطها تصيب واخفض بفضح كلما لم ينصرف مما بوصف الفعل صار يتصيف بأن يحوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين فألف التانيث أغنت وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى والعلتان الوصف مع عدل عريف أو وزن فعل أو بنون وأليف وهذه الثلاث تمنع العلم وزاد تركيبا وأسماء العجم كذاك تانث بما عدا الأليف فإن يضف أو يأتي بعد أل صريف baabu calaamaati nasbi baabkan aynu halkan ku arki doonno waa baabka uu sheekhu kaga warbixinayo nasbaha calaamooyinkiisa khayralaha siiya sheekha waxa wanaagsanaa halka uu baabka ka yidhi inuu fasal ka yidhaahdo ayaa wanaagsanayd faslun fii calaamaati nasbi inuu yidhaah ayaa fiicnaa sababtuna waxa weeye icraabka guud markuu baab noqday icraabka guud waxaa ka sii hoos baxaa icraabkuu hoos tegayaayoo fasal buu noqonayaa icraabka waxaa ka sii hoos baxaa sida nasbaha iyo rafcaha iyo khafdaha iyo jer fasal fasal bay noqonayaan sidaa darteed waxaynu odhanaynaa waa inuu sheekhu yidhaa ah, fasal uu yidhaa faslun fii calaamaati nasbi shaarixeennani waynagu baraarujiyey kelmadda ah wuxuuna yidhi laakin kana alwlaa anlaa yatarajama laha lidukhuuliha fi tarjamati saabiqa waqad bayanaha biqowlihi linasbi inuu baabkaba iskaga tagay ahayd buu leeyahay macal fasalkiisa inuu ka tago ayay ahayd buu leeyahay culima waxaad ka warantiin kitaabkeennii hore waan soo dhiganaye calaamaadka nasbuhu misay ahaayeen waa kuwan hadda dhigan doono imisay ahaayeen shan bay ahaayeen mawaadicda meelaha la nasbiyaana imisay ahaayeen koob iyo toban waa shan iyo koob iyo toban soo saa ma aha intaasaa laysku qaybinayaa markaa fatxadu imisay ku lahayd lix bay lahayd ya'du imisay ku lahayd laba ayay lahayd alifku imisuu ku lahaa hal ayuu ku lahaa kasradu maxay ku lahayd hal bay ku lahayd xadfunuun muxuu ku lahaa hal koob iyo tobankaa qodobba weeyaan nasbaha cashirkeennani linasbi nasbihii ayuu u sugnaaday khamsun shan calaamo ayaa nasbaha u sugnaatay shan calaamo oo calaamooyinka nasbaha ah ayuu sheekhu inoo sheegayaa wa hiya shantaasi fadxatun fadxa weeyi alifun wa alifun iyo alif weeyi kasrun kasratun kasro weeyi wa yaa-un ya' weeyi uma nuunun nuun weeyi nuuntootan xadifu xadfoomaysa nasbuhu shan calaamo ayuu leeyahay shanta calaamo uu leeyahayna waa fatxaha iyo alifka iyo kasraha iyo ya-da iyo xadfunuunka shantaa calaamo laba waa xarako labana waa xaraf midna waa mulxaqun bilxarfi laba waa xarako oo fatxada iyo kasruhu waa xarako labana waa xaraf oo alifka iyo ya-du waa xaraf midna waa mulxaqun bilxarfi oo xadfunuunka mulxaqun bilxuruuf baa laga dhigaa shantaa calaamadood weeyi haddaba beydkaa sheekhu malaha waxaa wanaagsanaan lahaa inuu xarakadana dhinac isku mariyo xuruuftana dhinac isku mariyo markuu wahiya fadxatun yidhi fadxadayaa ku xiga alifun baa ku xigta sow maaha inuu malaha kasrada soo horraysiiyaa fiicnaan lahaa may sidanuu sameeyey baa saxa sababtuna waxa weeye marka fadxaha la sheego kasradu walaalbay la tahay aliftuna way dhashayba way isdhaleen kolka markuu eh, maalan qof maamul iyo xil hayaa hadduu geeriyoodo ma walaalkii baa yimaada mise wiilkiisa yaa u soo dhow uu kaga tagaa wiilkiisa saw maaha waxaynu leenahay fatxaha marka la sheego alifku waa wiilkeegii laakiin kasradu waa walaashee waa walaalo kolkaa walaal loo gudmi maayo inta wiil la hayo xagga eh, inannimadiibuu eegay markaa linasbi nasbihii ayuu u sugnaaday khamsun shan calaamo wahiya shantaasi fatxatun fatxa weeyaan alifun alif weeyaan halkaa alifuna wow baa ka maqan wa alifun bay ahaydoo wow baa ka maqan kasratun kasra weeyaan kelmaddaa kasratun uu ina yidhina ta' buu ka tegayoo tabaa ayaa lagu darayaa waa ka sharuxu hoosta inaga odhanaya waalmuraadu bihi alkasratu muxuu soo kordhiyey ta' ku tegay ku daraye wlmuraadu bihi alkasratu wuxuu kaa ilaalinayaa kasrihii alqaabulbinaha ahaa ama alqaabulbinyaha ahayd inaad u fahanto wa yaaun ya weeyi uma nuunun nuun weeyaan tan xadifu xadfoomaysa fansib nasbi bifatxin halkaa waa bifadxatin tabaa ka maqan fansib nasbi bifatxin ay bifatxatin fadxa ku nasbi maaka qad rufica la soo rafciyey bidamatin damo lagu soo rafciyey wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa wax kaste oo damo lagu rafcinayey in fadxa lagu nasbinayo kolkaa toddoba ayaa damo lagu rafcinayey toddoba ayaa damo lagu rafcinayey toddobadii damaha lagu rafcinayeyba fadxaa lagu nasbinayaa buu ina yidhi wuxuuse ka reebi doonaa jamaca mu'anasu saalim buu ilaa ka hindaatin odhan doona oo lixda soo haray hadhay uunbay fadxadu degi fansib nasbi bifadxatin fadxa ku nasbi maa ka qad rufica la rafciyey bidamatin dame lagu rafciyey wax kastoo dame lagu rafciyey fadxa igu nasbi waa lix qodob waa labada mufrad iyo labada jamcu tagsiir iyo labada ficil mudaaric lixdaa weeyi ilaa ka hindaatin lafdiga hindaatin a ah mooyaan iyo waxa la midka ah oo fa fatxuhu isaga fadxinta la fadxiyo munica waa la manciyey lama fadxin karo buu ku yidhi hindaatin lama fadxin kare eh fadxihiisu waa mamnuuc waa la kasrinayaayo kasrahaasaa wakiil noqonaya markaa halkaa lix qodob buu sheekhu kaga baxay wajcal yeel linasbi lkhamsati wajcal yeel linasbi alkhamsati shanta nasbaheega alasmaa'i ee asmaada ah alifan alif ka yeel wuxuu ku yidhi asmaada asmaa'ulkhamsaha ana marka la nasbinayo alif baynu ku nasbinaynaa asmaa'ulkhamsaha marka la nasbinayo alif baynu ku nasbini maxaynu nidhaahnaa haddaba abaaka markaan doonayo inaan nasbiyo waxaan odhanayaa ra'aytu abaaka wa akhaaka wa xamaaki wadaa maalin wansib nasbi linasbi alkhamsati shantii nasbaheega wajcal ka yeel baan doonayaa cafwan wajcal ka yeel linasbi alkhamsati shantii nasbaheega alasmaa'i ee asmaada ahayd alifan alif ka yeel shanta wuxuu ku leeyahay asmaa'ulkhamsaha marka la nasbinayo alif baynu ka dhigi kelmaddaa alif uu sheekhu yidhi luqatu rabiice ayuu maraye ma marin luqadii caadiga ahayd ee jumhuurulcarab ay qaateen sheekhu ma raacin waayo jumhuurulcarab waxay qaateen in alifaa lagu waqfiyo laakiin inaan alif lagu waqfiyin reer rabiico oo qura ayaa alif ku waqfiyaya haddaba beydkan icraabtiisa shadrigaa haddaan yaro eego ijcal waa ficilkii mubtadiya khabarka gelayey faacilkiisu waa anta alifanna waxa weeyi mafcuulu awalkii oo xagga dambe maray away mafcuulu saanigii haddaba mafcuulu aanigii haddaad doonto mafcuulu aani ama mafcuulu awalba ka dhigo waa linasbidan oo laamkana saa'ida linasbi laamka ku jiraa waa saa'id ardayow la soco laamka linasbi ku jiraa waa saa'id wajcal ka yeel nasbaalkhamsati shantii nasbahooga alasmaa'i ee asmaada ahayd alifan alif ka yeel kolkaa nasbahaasaa mafcuulu awal ah ama mafcuulu aaniya nasba hadda mafcuulu awalba ka dhigo alifana mafcuulu aani ka dhigo asmaaulkhamsaha nasbahoogu waa alif buu ina yidhi wansibku nasbi bikasrin bikasratin kasraku nasbi jamca ta'niisin dhadiga jamiciisa jamaca oo curifa lasoo aqoonsaday jamaca dhadiga ah ee lasoo aqoonsadayna kasro igu nasbi buu ku yidhi haddaba jamacan la soo aqoonsaday ee kasraha lagu nasbinayaa waa jamicee waa jamaca loo yaqaano jamac mu'anatu saalim halkeen haddaba ku soo barannay ilan curifa buu yidhi oo maadi majhuuluu ka dhigay waa la soo bartay buu ina yidhi waxaa lagu soo bartay tusaalihii istinaha ahaa uu sheekhu ina yidhi ilaa ka hindaatin halkaa ilaa ka hindaatin markuu ina lahaa tusaalaha ayaynu ku fahanay jamacan jamac mu'anatu saalim la odhanayo curifa kolka halkaasuu ku ishaarayaa wansib nasbi bikasratin kasraku nasbi jamca ta'niifin jamaca dhadiga ah jamaca oo curifa lasoo aqoonsaday wanasbu nasbo filismi ismi la nasbiyo alladii ismiga oo qahunniya la taniyeeyey wa jamci tadkiirin jamac laba la nasbiyo jamaca oo musaxaxin la saxiixiyo helay biyaain yabay ku sugnaadeen labadooduba biyaain waa khabarkii wanasbuda ereygaa biyaain waa khabar annasbu buu khabar khabaru yahay wuxuu ku yidhi musanaha nasbaha la nasbinayo iyo jamaca mudakaru saalim nasbaha la nasbinayo labadaa nasbahoogu yabuu ku sugnaaday ogow oo musannahana yabaa lagu nasbin ra'aytulcaliyayni baad odhan jamacana yabaad ku nasbin oo ra'aytu lmuslimiina baad odhan wa nasbu nasbo filismi ismi la nasbiyo alladii ismiga oo qahunniya la tatniyeeyey oo laba laga dhigay wa jamci tadkiirin jamaca labka a nasbo la nasbiyo jamaca oo musaxaxin la saxiix yeelay biyaa'in yabay ku sugnaadeen labaduba yabay ku sugnaadeen walkhamsatu shantii alafcaalu ficilada ahaa xayu tantasibu meel kasta oo ay nasboomayaan faxadfu nuuni rafci nuunu rafcaha xadafkiisu mutlaqankii oon la kala qaadaynin yajibu wuu waajibayaa afcaalu lkhamsahana haddii ha la nasbiyoba la yidhaahdo nuunka nuunu rafcaha in la xadfo ayaa waajib abuu ku yidhi waalkhamsatu shantii alafcaalu ficilada ahaa xayu tantasibu meel kaste oo ay nasboomayaan fa xadfu nuuni rafci nuunu rafcaha xadafkiisu mutlaqan kii oon la kala qaadaynin yejibu wuu waajibayaa nuunka nuunu rafcaha ah in la xadfo ayaa waajibaya buu ku yidhi xadfu nuun baan ku nasbinaynaa afcaaluhamsaha waxaad odhanaysaa lan ta'kulii iyo lan ta'kulaa iyo lan ta'kuluu baad odhanaysaa bal hadda aynu shantaa bayd macnaha isku soo xidhno linasbi nasbihii waxaa u sugnaaday khamsun shan calaamadood baa u sugnaatay wa hiya shantaasi fadxatun fadxa weeyaan wa alifun alif weeyaan wa kasratun kasre weeyaan wa yaaun ya weeyaan uma nuunun nuun weeyi nuunta oo tanxadifu xadfoomaysa fansib haddaba nasbi maa kii nasbi qad rufica la rafciyey bidamatin dame lagu rafciyey bifadxatin fadxa nasbi waan iswada daba marinay waad aragtaa waa gabayga dartii fansib nasbi awey mafcuulkii waa maa awey maada siladeedii waa qad rufica fansib nasbi maa kii nasbi qad rufica la soo rafciyey bidamatin dame lagu soo rafciyey bifadxatin fadxa ku nasbi ilaa ka hindaatin lafdiga hindaatin iyo waxa lamidka midka a ah mooyaane culimada qaarkood waxay ku macneeyeen ilaa ka hindaatin lafdiga hindaada iyo waxa lamidka a ah mooyaane bay yidhaahdeen halka ragga qaarkoodna ay yidhaahdeen ilaa ka hindaatin hindaad iyo ka lamidka ihi fa fadxuhu fadxintiisu munica waa la manciyey ilaa ka hindaatin mubtade laga dhiga markaa kaafka ayaa mubtadaa hindaatinna waa mudaafun ilayhi labada icraaboodba way bannaan yihiin ardayow kaafkani markaa xaraf jaar maaha ka hindaatin ku jiraa kaafkani waa ismiyo mubtadu iska noqonayaa icraabka dambe labada icraaboodba way ku bannaan yihiin beydka wajcalka yeel nasbaalkhamsati shantii nasbaheega alasmaa'i ee asmaada ahayd alifan alifka yeel wansib nasbi jamca ta'niifin jamaca dhadiga ah jamaca oo curifa soo aqoonsaday bikasratin kasra ku nasbi wa nasbu nasbo filismi ismi la nasbiyo alladii ismiga oo qasuniyat la taniyeeyey wa jamci tadkiirin jamac laba la nasbiyo jamaca oo musaxaxin la saxiix yeelay biyaa-in yabay ku sugnaadeen walhamsatu shantii alafcaalu ficilada ahaa xayu tantasibu meel kastay nasboomayaan fa xadfu nuuni rafci nuunka nuunu rafcaha xadafkiisu mutlaqan kii oon la kala qaadaynin yajibu waa waajibayaa nasbaha iyo calaamooyinkiisii baan halkaa kaga soo baxnay nasbuhu ardayow shan calaamo ayuu yeeshay shan calaamo ayuu nasbuhu yeeshay waxa kalaynu ognahay nasbihii shan calaamo markuu yeeshay waxa kalaynu ognahay in mawaadicdiisuna koob iyo toban ay tahay koob iyo tobankaa sideed waa ismi daahira saddexna waa ficil mudaaric baabu calaamaati alkhafdi calaamaadka calaamaatulkhafdaha la yidhaah ayuu halkan sheekhu inooga warbixin doonaa iyagana haddaba calaamaadka calaamatulkhafdaha ama calaamaadkan aynu odhanayno waa calaamaatlkhafda calaamaatlkhafda aynu odhanayno calaamaatulkhafdaha calaamooyinku waa saddex waa kasro iyo fatxo iyo ya mawaadicduna waa sideed saddexdii ficil unbaa inaga baxaya sideedda ismi unbaa la khafdinayaa sideedda ismina waxaa loo qaybinayaa sida aan ognahay saddexdaa calaamo kasradu saddex bay qaadan ya'duna saddex bay qaadan fadxuhuna labu qaadan sideeduba sidaasay inoogu dhannaanayaan labada fadxaha ayaa inoogu adagoo cashirkeennan markaan maanta qaadanayno labada fadxaha ayaan in yar laga yaabaa ardayda inay isku yar taagaan bal haddayla soco baabu calaamaati alkhafdi calaamaadka calaamaatulkhafdaha la yidhaah baabkii lagaga warramayey ama lagaga warbixinayey wey waa calaamaatu lkhafdihi calaamatu lkhafdi khafdaha calaamadiisu allatii calaamadaasoo bihaa bisababihaa iyada sababteeda indabada uu ku koobmay khafduhu kasrun kasro weeyaan wayaa-un ya weeyaan uma fadxatun fadxa weeyaan faqad oo keliya calaamatu lkhafdi khafdaha calaamadiisu allatii calaamada oo bihaa bisababihaa iyada sababteeda indabada uu ku koobmay kasrun kasro weeyi wayaaun ya weeyi uma fadxatun fadxa weeyaan faqad oo keliya calaamaadka khafduhu inay saddex yihiin buu sheegay laakiin qaabka uu u sheegay eegoo calaamatulkhafdi buu yidhi cunwaankuna wuxuu ahaa calaamaatulkhafdi buu ahaa calaamaadku jamac bay ahaayeen xagga cunwaanka xagga matniga markuu sheekhu soo gaadhayna mufrad buu ka dhigayoo calaamatulkhafdi buu yidhi sababta uu mufrad uga dhigay ma tahay waxaa jira qaacidaa tidhaahda mufradun mudaafun limacrifatin yufiidu lcumuum kolka calaamat lkhafdi sidanay jamac ku tahay calaamat lkhafdi khafdaha calaamooyinkiisu baad odhan markaad macnaynayso jamac baad ka dhigaysaa calaamat lkhafdi khafdaha calaamadiisii odhan maysid khafdaha calaamooyinkiisu allatii taasoo madkuur ahaan buu allatii u yidhiye laakiin macnaha hadduu ogayo allatii buu odhan lahaa allatii taasoo bihaa bisababihaa iyada sababteeda indabada uu ku koobmay khafduhu kasrun weeyi ereygaa kasrun waa khabar khabar wuxuu u yahay calaamadii indabada faacilkeegana kasraha hamoodina waa damiir qarsoon indabada faacilkeeguye calaamatu lkhafdi khafdaha calaamooyinkiisu allatii calaamooyinka oo bihaa bisababihaa iyada sababteeda indabada uu ku koobmay kasrun kasro weeyaan wayaa-un ya weeyaan uma fadxatun fadxa weeyi faqad oo keliya haddaba kasruhu intuu degayo aan eegno saddex meelood baa la kasriyaa waa mufradka munsarifka ah jamcu tagsiirka munsarifka ah jamac mu'anahu saalim saddexdaaba culimoy waa la kasrinayaayo kasraa degaya fakfid khafdi bikasrin ay bikasratin kasraku khafdi maaka min alasmaa'i isagoo asmaada ka mida urifa la aqoonsaday fii rafcihi rafcihiisa bidami dama lagu aqoonsaday xayu yansarifu meel kaste oo munsarif uu yahay wuxuu hi sheekhu waxaad kasrisaa aad ku khafdisaa kasro wax kastaoo isagoo asmaada ah xilligii la rafcin jiray dama lagu rafcinayey asmaada markuu inidhi eegada fakfid bikasrin ma min alasmaa ereygaa min alasmaa waa qayd yuu inaga saaraya wuxuu inaga saarayaa min alasmaa toddobaday damadu degaysay intii ficilka ahayd buu inaga saaray yaa ficil ahaa toddobada saxiixulakhir iyo muctalulakhir labaa ficil ahaa labadiibuu inaga saaray fakfid bikasrin ma min alasmaa markuu ina yidhi labadii ficil baa inaga baxay yaa soo hadhay todobadii hadaba todobadii shan baa soo hadhay sow maaha shanta soo hadhay wuxuu ina yidhi markii la daminayey shantaaba waa la daminay dee asmaa la dambiye ahaayeene iska kasri markaad khafdinayso laakiin xayu yansarif buu ku qayday haddana xayu yansarif ma arkaysaa waa shardi shanta ayaan munsarif ahayn labaan munsarif ay mufrad hayru munsarifa iyo jamcu tagsiir munsarif hayru munsarifa labadaana inaga saar shantii labada hayru munsarif inaga saar ilan xayu yansarif bu waa inay munsarif yihiin buu ina yidhiye yaa soo hadhay markaa haddaba saddex qura ayaa waa saddexday kasradu degaysay waa asmaadii ahaa inta munsarifka ah, oo ah mufrad munsarifa jamcu tagsiir munsarifa jamc mu'anasu saalim saddexdaasoo qura ayaa la kasrinaya sheekhu dariiq adag buu laakiin u soo qaaday gabayga dartii weeyi wuxuuna yidhi wixii dame lagu rafcinaye todobada ahaa kasre iigu khafdi markay asmaa yihiin labadii ficil baa iga baxay markay asmaa yihiin taasay igaga baxeen labadii ficil shantii ismi baa isla soo hadhay haddana wuxuu laakiin waa markay munsarifka yihiin hadda la soco shanta ismina labadii khayru munsarif baa halkaana iga sii baxay saddex qura ayaa ii soo hadhay fakhfidni yohow khafdi fakfid khafdi aaway kala khafdinaye mafcuulka ihi ilan mafcuulu bi hadda waynu garanaynaaye aaway mafcuulu bigii fakfid kala khafdinayaa mee waa ma ismigaa mawsuul ama nakirada mawsuufada ah ayaa imika kala khafdinaya oo fii maxalli nasbina fakfid khafdi bikasratin kasraku khafdi maaka shayga curifa la aqoonsaday min alasmaa'i asmaada isagoo ka mid ah fii rafcihi rafcihiisa lagu aqoonsaday bidami dammo wax kastoo rafcihiisa damo lagu yaqaanay isagoo ismiya io kasri laakiin waa xayfu meel kastoo yansarif uu munsarif yahay waa marka uu munsarifka yahay e markuu hayru munsarif yahay iga daa ma fahamteen saddexdaa haddaba saddexdaa la kasriye culima ma la gartay fakfid khafdi bikasratin kasra ku khafdi maaka min alasmaa'i isagoo asmaada ka tirsan curifa la aqoonsaday fii rafcihi rafcihiisa bidami damo lagu aqoonsaday waa bidamati xayu yansarifu marka uu munsarifka yahay waqfid khafdi saddexdii yada ayuu haddana u baydhay waqfid khafdi biyaain yaku khafdi kulamaa shay kaste oo bihaa iyada yada ah nusiba lagu nasbiyey wax kaste oo ya lagu nasbiyo isla ya-unku khafdi buu ku yidhi haddana waqfid kulamaa shay kaste oo bihaa yada nusiba lagu soo nasbiyey yada imisaa lagu nasbin jiray bal hadda u yada imisaa lagu nasbin jiray laba quraa lagu nasbin jiray jamac mudakaru saalim iyo iyo musanaha labadaasa yada lagu nasbin jiray kolka waxaynu ognahay halkan waxbaa inaga dhiman halkan lafteeda waxbaa inaga dhiman sidaynu ognahay waxaa inaga dhiman asmaa lkhamsiin laakiin wuu ku darayaa wafid khafdi biyaain yaku khafdi kulamaa shay kaste khafdi oo bihaa ya-da nusiba lagu soo nasbiyey waa laba waalkhamsata shantiina khafdi oo ya ku khafdi alasmaaa asmaada aha shantii asmaada ahayd asmaaulkhamsiina ya ku khafdi buui waa kii saddexaade bishardihaa halkaa bishardihaa shuruuddeedii maceega iyadoo ayaadan ku macnayn shuruud baad ku macnayn halkaa bishardihaa jamac baad ku macnayn ardayow bishardihaa shuruuddeedii maceega ayaad ku nasbini tusib waada siibiye oo shardigu waaba mufrade xaggeen jamaca ka keenay waxaan ka keenay qaacidadii caamka ahayd waa usuulka iyo fiqhiga qaacido lagu kala baxa weeyaan mufradun mudaafun limacrifatin yufiidu lcumuum mufradun mudaafun limacrifatin yufiidu lcumuum haddii mufradaad aragto mudaaf oo macrifo loo idaafeeyey cumuum iyo jamac buu keenaa kolkaa bishardiha ay bishuruudiha sharaxeennu hadduu qabto waa inuu bishuruudiha yidhaahdo lagama maarmaan weeye hadduu qabto inuu bishuruudihaa yidhaa weeye bishardihaa ay bishuruudihaa waa ka hoosta ka odhanaya ay bishuruudihaa shuruuddeedii ayaa loo eegayaa walkhamsata shantiina khafdi oo yaa khafdi al asmaaa asmaada ahayd bishardihaa ay bishuruudihaa shuruuddeeda iyadoo sidata tusib waad asiibi markaa saxda luqadda carbeed baad asiibaysaa qawaacidka saxda a ah baad fahmiye ardayow sidaa yeel ya-du saddexday degtana halkaasaan kaga baxnay shuruudan haddaba jamaca eh, eh, asmaaulkhamsuu leeyahayna matnigay nagu soo martayba matniga kullun mudaafun mufradun eh, mukabaran waa kii shalayna soo lahaa shibkeenni shalay inuu asmaaulkhamsuu mufrad yahay inuu asmaaulkhamsuu mudaaf yahay inuu asmaaulkhamsuu mukabar yahay inaan yaaulmutakalim loo idaafayn shuruudii noocaa ahayd oo kale weeyi saddexdii yadana halkaasaan kaga baxnay sideedii imisaynu dhiganay saddexdii kasraha waan dhiganay saddexdii yadana waynu dhiganay lix baynu ka baxnay imisaay dhiman markaa sideedii labadaasi waa labada ugu waalida badan waa labada loo baahanyay maanta baytulqasiidka cashirkeennu halku u socdaa waa labadaa weeyaan ardayga kitaabkeennii ruuxulicraabka si fiican usoo dhigtay cashirka ah ardaygaasaa fahmaya ardayga aan soo dhiganin soo dhegayso ayaan leeyahay soo dhegayso welibana inaad maantoo kale uu qofku iska soo dhegaystaa fiicnaan lahayd maantoo kale hadduu soo dhegaysan lahaa kuma adkaanaya labadan qodob waa maalaayansarifkii kitaabkeennaasaan si waafiya ugu soo marnay ajruumiga kumaynaan marin qorin gorinba ajruumigu labada jeeree fatxada bal hadda ila eg wakfid khafdi bifadxatin fadxa ku khafdi kullamaa shay kaste oo lam yansarif aan munsarif ahayn wakfid khafdi bifadxatin fadxa ku khafdi kulamaa shay kaste oo lam yansarif aan munsarif ahayn war wax kastoon munsarif ahayn inoo fadxiya halkaa maxaa soo hoosgelaya markaa wax kastoon munsarif ahayn fadxiya markaynu nidhaa laba qodob baa soo hoosgelaya mufradkii iyo jamcu tagsiirkii waqfid bifadxin kulamaa lam yansarif oo mimaa kii ah saara mimaada saarada u dambaysaad ku soo qaadanaysaad ku xijisiinaysaa oo mimaa kii ah saara ahaaday yatasifu mid ku sifoobaya biwasfi lficil ficil wuxuu ku sifoobay waxa maalaa yansarif noqda ka ku sifooba ficil wuxuu ku sifoobay ardayay bal hadda halkan eega waxaa la yidhaahdaa kelmaddu saddexda ay u qaybsanto mid kastiba labada kale ayuu shabahaa baa la yidhaahdaa maxaynu nidhi kelmaddu saddexda ay u qaybsanto mid kastiba labada kale ayuu shabahaa baa la yidhaahdaa kelmaddu saddexda sow ismi iyo ficil iyo xaraf ma ahayn ismigu bal labada kale haynoo joogaane ismigu marna ficil buu shabahaa marna xaraf buu shabahaa mayla socotiin hadda ismigu muxuu shabahaa baynu nidhi mar xaraf buu shabahaa marna ficil buu shabahaa cashirkeennii shalay waxaynu soo dhigannay ismigu markuu xaraf shabahayey warna soo dhigannay shalay ismi xaraf shabahaya yaa garanaya beydkaan ku soo marnay haye wasaa'iru lasmaa'i xayu laa shabah qarabahaa min alxuruufi mucraba waxaynu soo marnay shalay toole ismigu hadduu xaraf shabaho inuu mebni noqdo mayla garateen halkaa ismi xaraf shabahay muxuu noqdaa baynu nidhi ismi xaraf shabahay mebni buu noqdaa xaraf buu noqdaa ma aha ismi xaraf shabahay mebni buu noqdaa haddaba ismi ficil shabahayna maantaynu maraynaa ismigu hadduu ficil shabaho maa laa yansarif buu noqdaa tanwiintun baa loo diidaa mebnigana icraabka guud baa loo diidaa oo mucraba ma aha lama godo lama kordhabo lama hoos dhigo ee adoo icraabnimo uga jeeda mebniga kana waana la godaa waana la kordhabaa waana sidaa doontaad ka yeeliye tanwiintunbaa laga ilaalinaya ismigu hadduu maxay shabaho baan ku idhi ismigu hadduu ficil shabaho maalaayansarif buu noqdaayo tanwiintunbaa laga ilaaliyaa mushkilad kale meeshaa ma jirto tanwiinta iga ilaali kasraduna waa taabico kasraduna waa taabico marka tanwiinta la diido xilliga aad jaraysa fadxaad ku jariye kasra ku jari maysid ilaa laba jeer mooyaane waxaan ku idhi maxaad ka ilaalinaysaa tanwiinta iyo iyo kasraha kolka kasruu waa taabic tanwiintuu taabicu yahay maa laa yansarif ragga qaar baa mooday in lagu macnaynayo maa laa yuksar ismi aan la kasrinaynin bay ku macneeyeen ha khaldamina maa laa yansarif ma aha ismiga aan la kasrinaynin waa ismiga aan la tanwiininaynin weeyi sarfigu waa tanwiinta asarfu tanwiinun ataa mubayinan macnan bihi yakunu lismu amkana waxaad arkay doontiin wadaaddo ku macnaynaya maa laa yansarif maa laa yugsar ka aan la kasrinaynin odhanaya waa khalad runtii waxaynu culima u jeednaa haddaba ama ha ahaada kii mufradka ahaa ama ha ahaada kii jamcu tagsiirka ahaa labada ku dooniba ha noqdee waxa maa laa yansarif looga dhigay ficil bay shabbaheen maxaan ku idhi ka jamcu tagsiirka ah iyo iyo ka mufradki ihiba maxay maa laa yansarif ku noqdeen sababta ay maalaansarif ku noqdeen waa maxay ficil bay shabaheen labaduba ficil bay shabaheen jamcu tagsiirkii ma garanaysin maalaansarifka aan odhan jirnay ficil buu shabahay mufradkii maalaansarifka aan odhan jirnay isna ficil buu shabahay wixii ficil shabaha unbaa maalaansarif noqonaya xaggee haddaba ficilka laga shabahayaa waxaynu u baahannahay inaan ogaano dhinaca ficilka laga shabahaya dhinaca uu yahay ficilka xaggee laga shabahayaa ficil kasta waxaa laga helay laba cilo oo faraca oo midina ay macnaha u noqonayso midina lafdiga ay u noqonayso maxaan idhi ficil kaste maxaa laga helay laba cillo oo faraca oo midina ay macnaha u noqonayso midina ay lafdiga u noqonayso ficil kaste laba cillo faracoo saasaa ku jira haddaba ismi kastooo laga helo laba cillo oo faraca oo mid ay macnaha u noqoni midina ay lafdiga u noqoni maa lahayn sarif baynu ku xukumaynaa waad ila bal ficilka labadiisa cillo aan idin tuso ficil kasta haddaad soo qaadatid laba cillo ayuu u baahan yahay waa maxay labada cillo laba cillo welibana faraca oo midna ay macnaha u noqoni midna ay lafdiga u noqoni ficilku wuxuu u baahan yahay weli hargayse maad aragteen guri yaroo iska dhismay dabaq yaroo dhismay maad aragteen cid alla cid dhistayba kiyayna jirin unbaa maalinba markuu waagu berye lasoo toosa kiioo qabcad yar lagu daray maa suurtagalba ama dabaq idin la saaray cid saartayna ayna jirin horta ficilku muu iska dhacaa muxuu u baahan yahay ficilku faacil buu u baahan yahay maxamed ibnu maalik khayr allaha siiye qaacidada wuxuu yidhi wabacda ficlin faacilun wabacda ficlin intuu nakire ka dhigay ficilkii ayuu wa wabacda ficlin faacilun waa qaacido caan ah oo la yaqaano weeye hadaba nimanka gaale ee odhanaya koonku dabeeci waa iska dabeecaddaa keentay adduunyadan waa la arkay un iyadoo dhisan war guri yar baa dhismi waayay adduunyada intan la eg say u dhismi keligeed bal gurigan ilaahay sameeyey eega horta waa guri uun soo ma garanaysin adduunyadu waa guri ballaadhanuun gurigu meel la seexduu leeya kan dhulkii ilaahay inoo keenay wuxuu leeyahy gurigu meel roobka iyo dabaysha inaga celiso saqfi la yidha sow kan cirkii ilaahay ina siiyey guriga sow biyo lama geeshado yaa guri markaad kiraysanaysa ama aad iibsanaysa biyo ma baad tidhaa sow kan ilaahay badihii inoo keenay webiyadii iyo dooxyadii waxaan ml guriga maan biyo laynoo gelin guriga sow laydhkuma xidhanno sow kan ilaahay laydhkii inoo geliya calceeddan maydaan arag soo baxaysa waa laydhkii guriga la gelinayay weeyi hadii aad leedahay markaan seexanayo waan iska baktiyaa laydhka sawka ilaahay kaa baktiiyey calceedda xaggey habeenkii tagta way kaa dhacdaa haddaad tahay dadka zirowaadka ku seexda laydhka yaryar shita sow kan ilaahay zirowaadkii kuu shiday maadan caddeedaya arag dayaxa iyo xidigaha iyo eeg waa guri sidiisii u dhammaystiran weeyi hadaba gurigaa rabbi inoo abu inoo sameeyey waxay yidhaahdeen dabeecaddaa keentay dabeecadda ayaa keentay bay ina yidhaahdeen adar miyaan qaadan karnaa uu iska dhisnay uun guri yar baa dhismi kari waayey guri yar ayaa dhismi kari waayey suurtagal maa faacil oo dhan ficil oo dhani faacil buu u baahan yahay horta taa ogaada ficil oo dhani muxuu u baahan yahay baynu nidhi ficil oo dhani waa faacil buu u baahan yahay halkaasi waa cillo inuu ficilku dhammaan faacil u baahan yahay waa hal cillo oo ficilka ku wada u wada qarsoon oo macnaha ficilka ku dhacaysa ixtiyaajuhu ilaa faacilin baa la yidhaahdaa baahida uu u qabo faacil waa cila farciya oo tarjicu ila almacnaa ficil kaste faacil buu u baahan yahay ixtiyaajuhu ilaa faacilin waa cila farciya oo ku dhacaysa xaggee baynu nidhi ixtiyaajuhu ilaa faacilin waa cila farciya oo u noqonaysa xagga macnaha ficilka waad ila fahamteen qodobkaa cilladda labaad ee arday meesha taallaa waxa weeye ficil oo dhani ishtiqaaq buu u baahan yahay ishtiqaaq meel ficilkan laga soo dhambashay ama laga soo jiitay ama laga soo jeexday buu u baahan yahay ficil oo dhani muxuu u baahan yahay baynu nidhi ishtiqaaq haddaba ishtiqaaqa laftiisuna waa maxay ishtiqaaqa laftiisu ishtiqaaqa laftiisu waa cilla farciya oo u noqonaysa lafdiga ficilka ilan lafdigaa la soo jeexanayaae ficil oo dhan labadaa cillaa ku jirta ixtiyaajuhu ilaa faacilin iyo ishtiqaaquhu min almasdar labadaa cilo yaa kolkaa macnaha ku dhacaya ma ixtiyaajada macnaha a ah mise ishtiqaaqa macnaha ah ixtiyaajada macnaha ishtiqaaquna waa lafdiga haddaba ismi kaste oo laba cilo laga helo oo labada cilo midi ay macnaha ku dhacayso midna ay lafdiga ku dhacayso ficil buu shabahay maalaayansarif buu noqonaya labadan cilo ayaana maalaayansarif ka dhigaya bal haddaba eg waqfid khafdi bifadxatin fadxa khafdi kulamaa shay kaste oo lam yansarif aan munsarif ahayn oo mimaa kii ah saara ahaaday yatasifu mid ku sifoobaya biwasfilficil ficil wuxuu ku sifoobay ismiga ku sifooba ficil wuxuu ku sifoobay ficil muxuu ku sifoobay laba ciloo faracoo midna macnaha u noqonaysa midna lafdiga ismi kastoo haddaba saasoo kale ku sifooba maa laa yansarif iiga dhig badan taswiiriya la yidhaha bian yaxuuza ba'daa taswiiriya loo yaqaanaa luqadda bian yaxuusa waa inuu koobsado alismu ismigu waa inuu koobsado cillatayni laba cilladood waa inuu koobsado ow cillatan ama cillad waa inuu koobsado cilladda oo tugni inagaga filnaata can isnatayni laba cilladood inagaga filnaata bian yaxuusa waa inuu koobsado alismu ismigu waa inuu koobsado cillatayni laba cilladood ow cilatan ama hal cillo ah oo tugnii inagaga filan can itnatayni waxaa jira ismiga sagaal ciladood baa ku dhaca ama sagaal xanuun tobanna way noqdaan oo de hal cillo ayaa laba loosii qaybinaya sagaalka xanuunba waxaynu ku marnay ruuxulicraabkaan ku soo marnay socaynkaa maahayn sagaalkaa ciladood ee ismiga ku dhacaya sagaalkaa ciladood laba ka mida ayaa keligood maalayansarif ka dhiga waa alifutaaniifka iyo siiqatu muntaha aljumuuc kolka sagaalkii xabada xabad ka mida oo ta'niis ah ayaa laba loo kala qaybiyey alifu ta'niiskii keligeed buu maalahysarif ka dhigay ta'niisun bimaa cada alifna cillo kaley u baahatay inay raacdo cillo kale inay raacdo ayay u baahnaatay haddaba sagaalka cillo ama tobanka cillo ee ereyga maalaayansarifka ka dhigaya waa toban cillo oo ereygu maalaayansarif la noqonayo waxaad soo saartiin bogga sagaaliyo kontonaad haddaad kitaabkaygan haysiin kanoo kale haddaad sagaal iyo konton inoo soo saara boga sagaal iyo kontonaad msagaal iyo konton ma haysiin ijmac wasin halkuu leeyahay waxaynu haynaa bal hadda eeg waa tobankii ciladood ama sagaalkii la jamcinaya ijmac wasin caadilan anis bimacrifatin rakib wasiid cujmatan falwasfu qaad kamula ijmaac buu ku yidhi camalkaaga jamci habeenka markaad sii seexanayso camalkaagii jamci wasin welibana miisaan oo kafadda saar caadilan adigoo cadaalad ku salaysan nafta ha u eexan anif isdhadige oo isxaqir bimacrifatin aqoon adigoo ku maran rakib iska fuul doqoniimo wazid waxaad ziyaadsataa cujmatan cajami cajami ziyaadso cajamiga aqoon la'aantaa lagu yartuumi jiray saasuu ajami ziyaadsa kuu leeyahy waxaa jira fiqhiga kelmad baa jirta ku qoran kitaabka ugu sarreeye fiqhiga irshaadka weeye kitaabka layidhaha kutubtan aynu hayno mutuunta ardayda lagula taliyo irshaadka ugu sarreeya irshaadkana waxaa ku qoran kelmad la yidhaha wamuqri'a acjamiyin wamuqri marka damaanka uu ka warramayo wuxuu odhanaya wamuqria acjamiyin buu ka odhan wamuqria acjamiyin ninka ajamiga acjamiga ah ka dhiirigeliya ayaa lagu leeyahay nin iska miskiinoo halkaa maray nin waalanoo maqaayaddaa hortaagan haddaad tidhaahdo intuu koob qaado ar dhulka ku dhufo dhulka ku dhufo uu kii waala dhulka koobkii ku dhufto ma ka waalan baa koobkaa loo qabsan mise ka dhulka ku dhufa yidhi baa loo qabsan kee loo qabsan eeg waxaan uga socdaa wa muqri acjamiyin waa kelmad fuqahada marka la marayo irshaadka ismaaciil ibn lmuqri alyemani kitaabkiisuu ku qoray wa muqri acjamiyin kolka cajamiga waxaa lagu tuhmi jiray dad iska xidhxidhanoo aqoon badan aan lahaynoo saasay ahaayeen kolkaas saasuu u yidhi wa muqri ajamiyin saasuu yidhi maalintii iigu horraysay waan yaabay markaan akhrisanayn wa muqri ajamiyin war sheekhu muxuu miyuuna arag dad cajamiyo oo maxaanku idhahdaa aqoon leh muxuu u yidhi sidaa bal iska dhaaf wasid cujmatanta saasaa lagu leeyahay wasid korodhso cujmatan cajaminimo korodhso falwasfu tilmaanta wanaagsani qad kamula way ku dhammaystirantay markaa tilmaanta haddaad habeen kaste naftaada saa u xisaabiso tilmaanta wanaagsani markaasay ku buuxsantay kuu dhammaystirantay ijmac maxaa looga jeedaa waa hal cilo ijmac hal cilo weeye siiqatu muntahaaljumuuc baa looga jeedaa wasin maxaa looga jeedaa wasnulficil baa looga jeedaa waa cilada labaad caadilan maxaa looga jeedaa cadli baa looga jeedaa waa cilada saddexaad anif maxaa looga jeedaa waa taaniifkii waa cilada afraad bimacrifatin waxaa looga jeedaa calamnimo calamiyo waa cilada shanaad rakib tarkiib baa looga jeeda waa cilada lixaad ziyaadatu alif wa nuun waa cilada toddobaad cujmatan waa cajamigii waa cilada sideedaad alwasfu waa sifadiiyo waa cilada sagaalaad sagaalkaa ah, cillo xabada anis ah inoo qaybiya anistaa ah inoo qaybiya laba u qaybiya anis waxaa loo qaybinayaa eh, alifu ta'niis iyo ta'niisun bimaa cadal alif labadaa inoogu qaybiya imisay cilalkii noqdeen toban bay noqdeen sow maaha haddaba ijmaco siiqatu muntaha jumuuca iyo eh, alifu taniifka labadaa mid kastiba keligiibu ereyga maalainsarif ka dhigay yaa soo hadhay markaa sideeda soo hadhay calamiyada oo macrifo inoo qornayd iyo sifadu weligood ma kulmaan calamiyada iyo sifadu weligood ma kulmaan yaa soo hadhay markay calamiya iyo sifa kulmi kari waayeen imisaa soo hadhay haddaba lixda soo hadhayna weligood ma kulmaan haddaa yaa kulma caalamiya iyo sifa waxay u kulmi waayeen macnahay u noqdaan waa labada cilo macnaha u noqda waxaana la rabay cilo macnaha u noqota iyo mid lafdiga u noqota caalamiya iyo sifa macnahay u noqdaan lixda soo hadhayna waxay u kulmi waayeen lixda soo hadhayba lafdigay u noqdaan lixda soo hadhay yay u noqdaan baan ku idhi lafdigay u noqdaan haddaba calamku lixda soo hadhay buu la kulmi sifaduna lixda soo hadhay saddex ka mida ayay la kulmi sidaasaa maalayansarif looga dhigaya bal ilo eeg haddaba waqfid khafdi bifadxatin fadxa ku khafdi kullamaa shay kaste oo lam yansarif aan sarfoomin oo mimaa kii ah saara ahaaday yatasifu mid ku sifoobaya biwasfilficli ficil wuxuu ku sifoobay bian yaxuusa waa inuu koobsado alismu ismigu waa inuu koobsado cilatayni laba ciladood ow amase cilatan cillo waa inuu koobsado cilada oo tugnii inagaa kaaga filan can isnatayni laba ciladood fa alifu ta'niisi alifu ta'niiskii aknat way ku fillaatay waxdaha keligeed ayay mancu sarfigii ku fillaatay alifu ta'niisku keligeed bee ereyga maalainsarif ka dhigaysaa xubl ama maqsuura ha ahaato sida xubla ama mamduudo ha ahaato sida baydaaa baydaaa waa maalaayansarifo cila waaxida ayaa maalaayansarif ka dhigtay cila waaxida oo ah alifu taxriif ilmamduuda xubla waa maalaayansarif oo iyadana cila waaxida ayaa maalaayansarif ka dhigay oo alifu taanii ilmaqsuura ah fa alifu taaniikii aknat way kafaynaysaa way kafaysay waxdahaa keligeed wa siiqatu ljamci jamaca siiqadiisiina way kafaysay alladii jamaca oo qadintaha gebagabooday siiqatu muntahaaljumuucka loo yaqaanaa keligiibuu isna maalaansarif ereyga ka dhigaa inta kale sideedda soo hadhay waa inay labalaba isku raacaan walcillataani labada cilladood alwasfu waa wasfiga oo maca cadlin cadli miciiya cadliga oo curifa la aqoonsaday haddii sifo iyo cadli ay kulmaan maalaansarif buu ereygu noqon sifo iyo cadli waa sida hulaaho oo kale aayaddii qur'aanka ahayd ee ilaahay hulaata nagu yidhi mathna wa thulaatha oo kale fankixuu maa daaba lakum min annisaa'i mathna wa thulaatha ilaahay baa yidhi guursada dumarka waxa idinka wanaagsanaa iyo labalaba idinkoo u guursanaya ama saddex saddex idinkoo u guursanaya ama afar afar idinkoo u guursanaya haddaba masna waa maxay cadli baa ku dhacay cadligu waa taxwiil meel baa laga soo wareejiyey ereyga masnaa ah waxaa laga soo wareejiyay inayni inayni mathnaa xaggee laga keenay baynu nidhi inayni inayni baa mathnaa loo yaqaanaa hulaaana xagee laga keenay alaaatun alaaatun baa hulaasa la odhanaya labadaba cadli baa ku dhacay aayadda qur'aankaa ah ragga qaar baa mooday in ninka ilaahay u baneeyey siddeed iyo toban dumara inuu guursado rag baa mooday ninku inuu siddeed iyo toban dumara guursan karayo waxay leeyihin aayadda qur'aankaa ah bal noo macneeya marka ilaahay yidhi fankixuu maa taaba lakum min annisaai mahna laba laba markaynu nidho afar iga dhigda waa ilan laba iyo laba ee bay yidhaahdeen mahna laba laba guursada waa afar wa hulaaa saddex saddex guursada saddex saddexna waa imisa waa lix lix iyo afar iskugu kaygee todoba wa rubaaca afar afar guursadana waa imisa sideed war sideed iyo toban muuna ilaahay qur-aanka ku sheegay unbay yidhaahdeen markaa eeg waxa waxaa lagaga jawaabayaa horta wowgan ku jira wowgan eg fankixuu maa daaba lakum min annisaai mathna wa ulaaa wowgu wuxuu keenaya wax la laysku dari karo oo cadaf buu ahaan jiray maanta aayaddaa qur'aanka ah wowga waxa loo badan yahay marka nusuusta kale la eego wowgaasi inuu bimacnaa ow yahay wowga halkaa ku jira waa maxay macnihiisu tafsiirka marka la joogo waa maxay baad odhanaysaa macnihiisu ow kolkaa waxa weeye laba laba guursada wa hulaaada saddexdana kusii cadaf ma aha ow hulaaa ama saddex saddex wey waa saddex eg labalabadanina takraarkani tawkiid unbuu keenayaaye labiyo laba haka kala dhigin waynu aragnaa haddaba eg matna waa maa laa yanصarif hulaaana waa maa laa yanصarif rubaacana waa maa laa yanصarif marbacna waa maa laa yanصarif maanica ma garanaysin culimo waa laba ciladood waa wasfiga iyo cadliga wafi wafigu waa maxay macnihiisu ereyga wafiga wafiga sidaynu ognahay wasfiga sidaynu ognahay waxaynu ku dhiganay shan qaybood inuu u qaybsamo baabka xaalka ah ee ruuxul icraabka ayaynu ku marnay shan qaybood oo wasfigu uu ka kooban yahay soan kamahayn baabka xaal baabulxaal dib ugu noqda ruuxulicraabka baabulxaal boga koobaad ee baabulxaalka shan qaybood oo wasfigu u qaybsamo ayaad halkaa ka helaysiin haddaba wasfigu waa maa dalla calaa macnan wadaati mutasifa baa loo yaqaanaa maa dalla calaa macnan wadaatin mutasifa waa waxa ku tusiya macno iyo daatadii lahayd ayaa wasfi la yidhaahdaa cadliguna waa taxwiil oo siiqadana meel kale laga soo wareejiyey waalcillataani labada cilladood alwasfu waa wasfi oo maca cadlin cadli miciiya cadliga oo curifa la aqoonsaday ow amase wasni ficlin wasnu ficil miciiya wasnulficilkanina waa wasfigii wasnu ficil la socda waصfi iyo wasnu ficil waa aar afcal eg hamsaha ka watee haddana tilmaanta ah ana akaru minka maalan markaa tia ereygan aar ah waana afcal buu ku yimid acal ereygan afcali waa sarfi ardayay la socda acal wasnulficilkani afcal buu ku imanaya waa sarfi markaa aar iyo axmar iyo aswad iyo abyad iyo waa wada maalansarif waxyaabahaasi waayo dhinacna sifay ka yihiin oo waa waصfi dhinacna wasnulficil weeyaanoo ficil baa wasankan iska lahaa oo yaa siiyey talow ficilka wasankan iminka haddaanku idhaa aarka ficil baa iskale haa bal calimo mudaarice calima yaclamu sow bal hamse ku mudaarice yaclamudii aclamu ereygan aclamu a miyaadan arkayn inuu mudaaricii calimo yahay aclamu waa afar xarab sow maaha miyaan laga bilaabin ka saddexaad muuna fadxisnayn dee aarna waa saasoo kalun aar waa ficil ficilo la yidhaha xagga sarfiga marka la marayo mudaariciisii weeyaan waa wasnulficil markaa oo wasni ficlin wasnu ficil micii hadduu noqdo sifo iyo wasnulficil haday kulmaan ereygu maa laa yansarif buu noqon sifada iyo wasnulficilku waa maxay markaa waa agar iyo waxa la midka ah ow binuunin wa alifin nuun iyo alif saa'ida iyo sifa hadday kulmaan nuun iyo alif saa'ida iyo sifa hadday kulmaan haddaba nuunkan iyo alifka zaa'idkii waa sakraanka ku jira ama cadshaan ama shabcaan markaad eegto sakraan waa maa laa yansarif maanicama weligii lama tanwiinin karo sakraan iyo cadshaan iyo maanicuna waa maxay markaa kamaa laa yansarif ka dhigaya waa maxay cadshaan iyo sakraan iyo waxa lamidka ah waa laba ciladood waa sifanimada iyo iyo ziyaadatu alif wa nuun ayaa ka dhigtay ow binuunin wa alif sifadu saddexdaasay la kulantaa saddexda ay la kulantaa waa maxay waa cadliga iyo wasnulficilka iyo nuun iyo alif zaa'ida saddexda calamkuna lix buu la kulmaayo saddexdaa hadda aan soo maraynay iyo iyo saddex kaluu la dheeraanayo wa haadihi alaau saddexdaniba tamnacu way manciyi alcalama alcalama uu ina yidhi sarfalcalamisarfabaa ka maqan sarfalcalami sharxu waa inuu ereyga sarfaha ku soo daraa wa haadihi alaau saddexdani tamnacu way manciyi alcalama ay sarfaalcalami calamka sarfintiisay manciyi tamnacu maa alcalamiyati maca ayuu ku soo daray eeg alcalama ayuu maca alcalamiya buu ka dhigay dhibaato male hadduu macadaa inoogu soo dar iyada waa sax wa haadihi alaau saddexdani tamnacu way mancii sarfigii maca alcalami calamka maciisa calamka markay la socoto ereyga maalainsarif bay ka dhigi haddaba calam iyo cadli me calam iyo cadli cadli baa u horreeyey saddexdane halkii sifadu ay kala socotay marka dhawayda masna iyo hulaata calam uu cadli la socdaynu rabnaa waa cumar ereyga cumari waa maalaayansarif cumar maxaa maanicuna waa maxay cumar maxaa maalaayansarif ka dhigay laba ciladood baa ku dhacay ereyga cumar ah oo maalaayansarif ka dhigay labada ciladood midi waa calamiyo oo calam buu noqday magacan cumarihi waa calamo qof gaara ah loo yaqaana cilada labaadna waa cadliyo adligu waa waa wareejin meel laga soo wareejiyey cumarka waxaa laga keenay caamir caamir magacan caamir ah ayaa umar loo soo bedelay fucal loo soo bedelay hucal baaba ka mida dee nimankii la odhan jiray hucal ereyga hucal iyuu ka yimid haacil buu ka yimid baynu odhanaynaa waa maalaayansarif cumaro waxa ku dhacay calamiyo iyo cadli baa ku wada dhacay haddaba wasnulficil iyo haddaynu doonayno calamnimo ka warrama ereygu waa maa laa yanصarif maanicuna waa wasnulficil iyo iyo calamiyo labadaasaa ku wada dhacay wasnulficil iyo calamiyo haddii ereyga maa laa yansarif ay ka dhigto wasnulficil iyo calamiyo labadaasoo wada socdaa wuxuu noqonayaa axmed oo kale axmed iyo yeziid iyo axmed waa maa laa yansarif yeziidna waa maa laa maanica ku dhacay ee maalaayansarifka ka dhigay axmed iyo yaziidba culimay waxaa maalaayansarif ka dhigay calamiyo iyo wasnulficil calam wuu yahay axmed wasnulficilna wuu yahayo ficilka xamida ah xamida wuu mahadiyey sow ma aha marka la mudaaricaynayo waa yaxmadu marka taa ku mudaaricaynayso waa taxmadu marka nuun lagu mudaaricaynayo waa naxmadu marka hamsahana waa axmadu axmadu waan mahadinayaabuu ahaa khudabadeenna balu fiirsada jumcaha waxaad moodaysaa meeshaa inay habaaro inuu kaga dhacay ina alxamda lilaahi naxmuduhu bay odhanayaan naxmuduhu waa khatar wey naxmuduhu sheekh wa waa la laysku dulqaadan maayo sheekh ina alxamda lilaahi naxmuduhu ereyga naxmudu ma haysaa naxmudu waa khata faadixa sheekh macnihiisa in dib loo baadhay noqonaysaa naxmudu waa khalad muxuu saxdu ahaa naxmadu eeg naxmadu ba miimka inaad fadxiso oo axmed siduu miimka u fadxisan yahay aad naxmadu u fadxiso ayay ahayd wazaada tarkiiban afwan وزن iyo calamiya waa axmed haddaan doonayno wasnulficil iyo ziyaadatu alif wa nuun wasnulficil iyo ziyaadatu alif wa nuun wasnulficil iyo ziyaadatu alif wa nuun markaan rabno waa cusmaan oo kale cusmaan hadda cusmaan waa maa laa yansarif cusmaan waa maa laa yansarif maanica ku dhacayna waa maxay markaa cusmaan maxaa maa laa yansarif cusmaan iyo salmaan iyo cimraan iyo waa ma sulaymaan iyo waa maanica maalaayansarif ka dhigay waa maxay cusmaan waxa maalaayansarif ka dhigay calamnimo iyo ziyaadatu alif wa nuun saddexdii hore wa kuwaa wa haadihi alaau saddexdani tamnacu way mancin asarfa sarfiga ayay mancin maca alcalami calamka miciisa markay tahay wazaada wuxuu la ziyaaday tarkiiban tarkiib buu la ziyaaday calam iyo tarkiib baa isna ereyga maalaayansarif ka dhiga calam iyo tarkiib haddii calam iyo tarkiib maalaayansarif ay ereyga ka dhigayaan waxa weeye maalan baclabaka oo kale tarkiibkani tarkiibka idaafiga a ma aha waa tarkiibka masjiga ah ee weyhi aan ku dhammaanin sida baclabaka oo kale xadramowt oo kale baclabaka hadda waa maalaayansarif maanicuna waa calamnimada iyo calamnimada iyo iyo sidaynu ognahay tarkiibnimada wazaada tarkiiban tarkiib buu la ziyaaday wa asmaaa alcajami cajamiga asmaadiisa oo dhanna wuu la ziyaaday wa asmaaa alcajami cajamiga asmaadiisana wuu la markaynu leenahay ajamiga asmaadiisa ayuu la ziyaaday asmaa alcajam ajamiga asmaadiisu la ziyaaday marka aynu leenahay waxa weeyi magacu hadduu calam iyo cajaminimo isku darsado maalayansarif buu noqonaya maxaa kamida hargeysa a a hargeysi waa maalayansarif maanicuna waa maxay markaa ilintawiinta ma qaadanayse maxaa maalayansarif ka dhigay waa calamnimo iyo iyo cajaminimo labadan ciladood baa ku dhacay waxaa ka mid a ninka deeq la yidhaha ama ninka dheeg la yidhaha ama colaadka la yidhaahdo ama geedi magacyada noocaasoo dhan waa wada maalayansarif maanica ku dhacay waa maxay markaa waa calamnimada magacan calamka noqday iyo iyo cajaminimada ayaa maalayansarif ka dhigtay calam iyo cajami asmaada nebiyada oo dhani waxaa la yidhaahdaa ciladaa ayaa maalaayansarif ka dhigta dhowr nebi ayaa la soo reebaa dhowr nebi ayaa la soo reebaayo oo la yidhaahdaa iyagu ah tanwiintay qaatan lix nebi baa jira horta wax tanwiinta qaata lix nebi baa tanwiinta qaadanaya toddobana waynu ka dhigi karnaa bal waxaad eegtaa boga sideed iyo konton sideed iyo konton boga uu ku qoran yahay ma haysaa boga sideed iyo konton uu ku qoran yahay nebiyada tanwiinta qaata ayaa halkaa inoogu jira ama ha ahaadaan cajamiyayna noqonin ama iyagoo cajamiya shuruudaha yayna buuxsanin halka boggaa waxaa inoogu qoran nebiyada tanwiinta qaata ama munsarifka wuxuu idhi e, tadakar shucayban ma arkaysiin tadakar shucayban uma nuuxan wa saalixaan ولوطا وشيثا ثم هودا محمدا intaa nebi ayaa tanwiinta qaadata tadakar waxaad xasuusataa waxaad sheegtaa shucayban shucayb uma nuuxan nuux wa saalixan saalix wa luudan luud wa shiisan shiis uma huudan huud muxamedan muxamed intaa ayaa wax tanwiin qaata jira shiiska aayad qur'aanihi ma sheegin magacan shiisa aayad qur'aanihi kuma soo aroorin xadiid saxiixana kuma qorna xadiid qoray wuu jiraa laakiin xadiidkaasi sanad ahaan waa mid aan jirin weeyaan sanad ahaan ma jiro laakiin adigu waxba ha diidine ilay nebi maxamed qaacidaa la siiyey qur'aanka inoogu qoran waxaa lagu yidhi nebiyada markii lagala hadlayey minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus baa la yidhi kolka adigu eh, de waxyaabo badan oo aynaan ogayn magacyo badan oo nebiye ah aynaan ogayn oo inaga maqan ayaa jira haddaba waxa jira eh, shiisan xadiid saxiixa iyo aayad qur'aana toona kuma qorna baynu nidhi waxaan filayaana xagga hore ayuu nebiyada kaga jiraayo nebiyada marka la ega dee silsiladda nebiyada sow lama oga siday nebiyadu kala horreeyeen yaa u horreeyey ma garanaysiin yaa ku xigay yaa ku xigay nuux waa wanaagsan shiis haddaba halkaa iyo idriis dhexdooda inuu gelayo meelaha inuu gelayo ayaa loo badinayaa eeg nimankan gaalada soomaydaan arag maraykanka soomaydaan arag beri dhaweyd waxay heleen qoladan welibana aahaarta ku takhasustay ayaa helay badaha guntooda ayay ka heleen meelo la degi jiray oo dee aadame ayaa degi jiray bay yidhaahdeen waxay ogaadeen waxay yidhaahdeen duufaan ayaa ayaa ayaa dhacay bay yidhahdeen duufaan iyo biyo ayuu ilaahay ku saliday duufaanka waxaa lagu qiyaasayaa bay yidhaahdeen in hadda laga joogo toddoba kun iyo shan boqol oo sano toddoba kun iyo shan boqol oo sannadood labiyo kontonkii kun sagaal boqol labiyo kontonkii meelahaas ayay heleen oy ogaadeen macluumaadka in duuwaa eh, nebi nuuxkii qur-aanku inoo sheegay ayay qiyaasayaan kolka innaga taariikhda dee hadda laga joogo ma hayno oo ma garanayno taariikh ahaan intii laga joogay hadda ma hayno laakiin waxay leeyihiin duufaan dunidoo dhan ka dhacay baa jira waa khubaradooda ayaa soo saartay warbixintan waxay idhaahdeen waxa laga joogaa toddoba kun iyo shan boqol oo sano ayaa laga joogaa nabiyada halkaa aynu ku hayno shucayb shucayb shucayb halkii laga diray waa la garanaya baan u malaynaya medyan baa laga diray halkay ku taallaa may sacuudiga kuma taalla sheekh haye haye nuux halkee laga diray nuux turkiga turkiga lagama dirin ciraaq baa laga diray awr meel layidhah laga diray awr meel la yidhaha ku taalla ayaa laga diray halkan juudigan ay doonidu ah, doonida halkii buurtii yaraydee doonida qabatay hadda aasabaqiyadeedii waxbay sheegaanba waa waa turkiga iyo halkan xuduuddooda weeye laakiin asal ahaan ciraaq waa or waa awr baa la yidhaha ku taallaa saalixna halkii laga diray ayaa garanaya saalixna haye ya saalix waa sacuudiga weeyi madiina ayuu dhowr boqoloo kilomitir waqooyiga ka xigay qoladii loo diray luudana ree ciraaq buu ahaa marka hore nebi ibraahim buu dee la socdayuu dadkii rumeeyey ahaa waalidna u ahaa welibana kadibna markay usoo hijroodeen ee filistiin ay yimaadeen isagoo nebi ahayn buu soo raacay filistiin markay marayaan ayaa abaar ba baa dhacday nebi ibraahimna waxa la amray inuu masar tago luudna halkaasaa loogu waxyooday markaasaa urdun lagu soo leexiyey qowmu luut waa eryadan urdun halkan urdun baa lagu soo leexiyey sidaynu dareemayno huudanna halkee laga diray haye sacuudiga may huudan waa waa yaman iyo cumaan halkay iska galaan isgalka axqaaf waa yaman iyo cumaan halkay iska galaan weeye muxamadan sala allahu alayh wasalam egnebiyadaas aynu ka baxna culima maalahysarifka ah waa asmaa alcajam kadaaka kan waxaa la mida taaniiun taaniih bimaa cadal alifi alif wax ka soo hadhay in lagu dhadigeeyo kadaaka kan waxaa la mida taaniiun taaniih bimaa cadal alifi alif wax ka soo hadhay in lagu dhadigeeyo shayga haddii la dhadigeeyo oo waxaan alif ahayn lagu dhadigeeyo waa in maxay lagu dhadigeeye markaa tadii taaw taaniika ahayd baa lagu dhadigeeyey ama macnaha unbuu dhadi ka yahay labadaasa isla soo hoosgelaya intaada iyo inuu macnaha uun dhadi ka noqdo labada jeerba maalahansarif buu noqonayaa caalamnimo hadday ugu biirto faatima waa maalahansarif faatima maanica ku dhacay waa maxay faatime ee maalahansarif ka dhigay waa caalamiyada iyo taniifun bimaa cadal alif alif wax ka soo hadhay baa lagu dhadigay ilan aliftu keligeed bay maalahansarif ka dhigaysaye sucaad waa maxay maxaa maalahansarif ka dhigay sucaad sucaad waxa maalahansarif ka dhigay waa caalamiyada iyo ta'niisun bimaa cadal alif oo ta'niis macnawiya macnaha ayay dhadi ka tahay laakiin tadii ma wadato hadda la soco ta ma wadato kadaaka kaa waxaa la mida taaniiun taaniis dhadigayn bimaa cadal alifi alif wax ka soo hadhay lagu bimaa cadal alifa alif wax ka soo hadhay lagu dhadigeeyo wuxuu inoo sheegayaa maalaayansarifka sow fatxaa lagu jiraa inama odhan culima muxuuna yidhi maalaayansarifka maxaa lagu jiraa fatxo laba jeer baa kasiro lagu jirayaa maalaayansarifka laba jeer ayaa la yska kasrinayaa waa hadduu al qaato iyo hadduu mudaaf noqdo waa shabaha ficilku hadduu daciifo cashirkeennii shalay markii ficilku ismigu uu xarafka shabahayey ismigu markuu xarafka shabahayey shardi baynu u xidhnee muxuu ahaa shardigu shabhu inuu qawi yahay saw ma aha okay kanna haddaba shabhu inuu qawi yahay umbaa loo xidhayaa kolka maxaa shabaha daciifiya khasaa'ista asmaada oo meesha timaada ismigii ficilka shabeeye labada ciladood laga helay hadday algasho ashu miyayna min calaamaati alasma haduu mudaaf noqdo idaafadu miyayna min calaamaati lasma ahayn haddii labadaa calaamadood ay ismigii ku biiraan munsarif buu ismigii wuxuu iska noqonayaa majruurun bilkasra buu noqonaya majruurun bilkasra munsarif buu noqonaya odhan mayno sheekha waa lagu qabsaday halkan surifa markuu yidhi surifa ayuu yidhi waa lagu qabsaday fa in yudaf ismiga maalaa yansarifka haddii mudaaf laga dhigo ow ya'ti ama ismiguba uu yimaado bacda al al gadaasheeda uu yimaado surifa waa la sarfinayaa waa la sarfinayaadaa uu yidhi waa lagu haystaayo la soco maxay saxdu maxay ahayd surifa eyku sira sharuxu waa inuu eyku sira yidhaahdo ilan haddii kala surifa waa la la moodiye bal soo saara halka ey surifa halkuu kaga hadlayo kusira hadduu ey jura bilkasra armacnuu kuu sheegaya ma haysa ey jura bilkasra in lagu haysto ayuu kuu sheegayaa surifadan ey jura bilkasra boga lixdan soo ma haysiin ey jura bilkasra waa ka kule jura bilkasra baa loo baahan yahay surifa looma baahna fa in yudaf haddii la idaafeeyo ismiga waa adoo yidhaahdo oo kale ismi maalaansarif ay noo soo qabta ismi maalaansarif waa mudaaf ay noo soo laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin ereyga axsaniihi sifo iyo waxa ku dhacay wasnulficil labadaa ciladood buu maalaansarif u noqday mudaaf baan ka dhignay axsankiiyo taqwiim baanu idaafaynay taqwiim maxaynu nidhi markaa laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin axsanidii fadxa ku jeri mayna kasraan ku jeraynaa markaa fii axsani sababta maad garanaysaa waa mudaafnimada hadduu al qaatana waa sidoo kale ilaahay baa qur'aanka ku yidhi walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajidi masaajidu siiqatu muntahaaljumuuc bay ahayde oo fatxaa lagu jeri jiraye kasradu ka timid filmasaajidi asha ay qaadatay ayaa kasrada loogu jiray labadaa jeer fa in yudaf haddii ismiga mudaaf laga dhigo ow yaati amase uu yimaado bacda al al gadaasheeda uu yimaado surifa waa la sarfinayaa oo munsarif buu iska noqon aynu isa soo saarno macnaha aan isa soo saarno baabu calaamaati alkhafdi calaamatu lkhafdi khafdaha calaamooyinkiisu allatii calaamooyinka oo bihaa bisababihaa iyada sababteeda indabada khafduhu uu ku koobmay kasrun kasro weeyaan wayaa un ya weeyaan uma fadxatun fadxa weeyi faqad oo keliya fakhfid khafdi bikasratin kasra ku khafdi maaka min alasmaa'i kiyo asmaada ka tirsan curifa la aqoonsaday fii rafcihi rafcihiisa bidami damo lagu aqoonsaday waa bidamatiye xayu yansarifu meesha uu munsarifka yahay waqfid khafdi biyaain yaku khafdi kullamaa shay kaste oo bihaa iyada nusiba lagu nasbiyey walkhamsata shantii al asmaa'a asmaada ahayd khafdi oo yaku khafdi bishardihaa maca shuruudihaa shuruudeeda iyadoo sidata tusib waad asiibi xaqa ayaad asiibiye waqfid khafdi bifadxatin fadxa ku khafdi kullamaa shay kaste oo lam yansarif aan sarfoomaynin oo mimaa kii ahaaday saara ahaaday yatasifu mid ku sifoobay biwasfi lficli ficil wuxuu horay ugu sifoobay bian yaxuuza waa inuu koobsado alismu ismigu waa inuu koobsado cilatayni laba ciladood waa inuu koobsado ow cilatan ama cilad waa inuu koobo cilada oo tugnii kaga filan can isnatayni labadii ciladood fa alifu taaniisi alifu taaniisku aknat way ku filaatay waxdaha keligeed wasiiqatu ljamci jamaca siiqadiisuna way ku fillaatay keligeed alladii jamaca oo qadintahaa gebagabooday waalcillataani labada cilladood alwasfu ima alwasfu wasfi inuu yahay oo maca cadlin cadli miciiya cadliga la aqoonsaday oo wasni ficlin ama wasnu ficil miciiya ow binuunin wa alifin ama nuun iyo alif saa'ida micii'a wa haadihi halaau saddexdaniba tamnacu way mancii asarfa sarfiga ayay mancin maca alcalami calamka miciisa markay tahay wazaada wuxuu la ziyaaday tarkiiban tarkiib buu la ziyaaday wa asmaa alcajami asmaada cajamiga ana waa la ziyaaday kadaaka kaa hore waxaa la mida ta'niisun ta'niis baa la mida bimaa cada alifa alif wax ka soo hadhay lagu fain yudaf haddii ismiga mudaaf laga dhigo ow amase ya'tiba uu yimaado bacda al al gadaasheed uu yimaado surifa waa la sarfiniyo ismigaasi wuxuu noqonayaa majruurun bilkasra mid ah ayuu noqoni insha allahu tacaala halkaa ayuu cashirkeennu inagu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclam aclam waxaynu samaynaynaa arday su'aalaheennii sidii joogtadaynoo ahayd ayaynu qaadanaynaa maanta insha allah eh, xalqatu abibakrin sheekh cali oo dhinaca bidixdayda fadhiya ayaa cashirkeenni shalay u dambeeyey soo macnaynaya sheekh cali cashirka qaybta u dambaysa ayaad soo macnaynay sagaaliyo afartan eh, linasbi hamsun mise waa kii hadda sax weeye ka u dambeeya ayaan doonaynaa rafcaha calaamaat اlicraab rafci alqaami waxa u sugnaaday minhaa calaamaad xagow waxa u sugnaaday damatun dama u sugnaaday waawun wawaawun wowba u sugnaatay waalif waalifba u sugnaatay kadaalika sidaasoo kale nuun nuunba u sugnaatay nuuntaasoo faaditun ku sugan nuuntaasoo laa munxalif owlu igu yar haka halkaa beydkaa noo soo iraab beydkaa icraabtiisa noo sheeg haye haye waa khabar muqadama jaariya majruurku haye halkay ku tacalluqaysaa rafcigay ku tacalluqaysaa ma hubtaa inay rafci ku tacalluqaysa damadaasi waa mubtadiyo muahara sax haye rafcaha xalqatu abibakrin masaacidihiisiin saaxiibkiin haye ya calaamadday ku tacalluqaysaa horninu tacalluqaasi malaha weli maynaan sharxinba tacalluqaa weli maynaan sharxin ma haysin culimo yaa sheegaya haye ibraahim shukran jaar iyo majruurka ka horeeyo wuxuu ku tacalluqay ma ku tacalluqaysaa ka soco sheekheeye xarfulcadafkiina me haa sax weeye sax kadaaka waxa weeye waa khabar muqadam ah sax ha ka baqin sax weeye nuunna mubtada muakhara wey sax ثابت هو صفة wey صفة المرفوع خبر مرفوع صح تمام waad saxan tahay haa warku waa sax weeye ha ka baqin sheekh waad haysaa واي لا منحرف لا بل waxa weeye waa soo dhigan wax waxay waxa weeye waa tii xaml laysawi waa camalu laysa okay bal had ka fiirsa sheekh halkaa amalu laysada haye waa sax uu sukuuniyey waa la godayaa laamun xadifun weeye way godan tahay laa naafiyatun lilwaxda may ibrahim baa eh, halkaa waxaa loo daynayaa yuusuf waa sax waagii jazaak allah khayr laadani waa xarfulcadaf munxadifuna waa macduuf eh, ka soco sheekh macnaha igu yar noqo fadamu iyo macnee fadamu damadi ismu mufradin magacii mufradkaana kudhex sugnaatay ee axmedin loo qoray wa jamci tagsirin jamci tagsiirkiiba kudhex sugnaatay ka jaala acbudi sida waxaa yimi addoommadiioo kale wa jamci ta'niifin maasha allah jazaak alla khayr ku dhex sugnaatayda halkaa aad leedahay macno weyn bay faa'iidaynaysaa wa jamci tagsiirin bay ku sugnaatay baa tidhi wa jamci ta'niiin bay ku sugnaatay waa sax wey iska fadhiisa sheekh waxaan doonayaa xalqat alcashmaawi nacam xalqat alcashmaawi lama haya miya xalqat alcashmaawi nacam may ii fadhi ii fadhi waa shalaad qaadateene waxaan doonaya xalqata zayd bni haabit ma jirtaa ii fadhi waxaan doonayaa xalqatu sibaweyhi ma jirtay xalqatu sibaweyhi me way jirtaa xalqatu sibaweyhi way jirtaa xalqatu sibaweyhi baa u badan soo maaha waaye xalqatu sibaweyhi nacam aw xalqatu sibaweyhi ma lama haya miyaa xalqatu sibaweyhi nacam muxyidiin istaag adiga waxaad soo eh, baabu calaamaat alicraab cashirkaa ka soo bax kitaabka isku yar laab waanu kaa dhegaysanaynaa baabu calaamaat alcraab lirafci ka bilow وكل فعل haye kama atat fi lhamsati alasmaa'i cala alwilaa'i abun abun akhun wfwduu jala kul mudaafan mufradan mukabara waayahay insha allahu tacaala arday halkaa ayuu inoogu joogi doonaa maanta su'aalaheennii haye sheekh ibraahim xarfuljarkan tafcalaani ku xidhiidhay waa maxay hal su'aala aan ku weydiiyo jaa balicraab jaaa ficil maadi soo maaha ma odhan kartaa jaaa waxaa yimid ficil maadi saa ma ku macnaynaa jaaa ficil maadi bal macnaha haddaan ku idhaha ka warran jaaa ficil maadi jaaa waxaa yimid hee ficil ma saa ma odhan karnaa maya soo maaha eeg wax qasdulafdi la yidhaha baa jira qasdulafdigu ereyga ismi buu ka dhigaa kolka jaaa ficil maadi markaad leeda jaa'adaasi waa mubtade yimidna kuma macnaynaysid ficil maadiguna waa khabarkii icraabkii baa lasii icraabaya hadda mayla socotaa kolkaas sidaa darteed bitafcalaanidan ad arkaysid badu waa xaraf jaara tafcalaanina maanta ficil maha qastu lafdi baa ku dhacay ismi bay isku bedeshay